gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran dumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garyagarisirtiyey gelingelin ka daran labada dhinac qofba gees gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay aabee wanaagsan saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog horaysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib markale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo isniin ay sii baxaysa talaada ayaa soo galayso taariikhduna waxa ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee disembar sannada labada kun saddex qodobada caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaanna waxaa kamid ah xubnaha baarlamaanka puntland oo maanta mar kale uu buuqareeyay fadhigoodii caadiga ahaa xilli uu xoogeysanayo khilaafka doorashada ah ee maamulka puntland haddaba waxaan eegi doonaa waxa buuqa maanta dhex maray xildhibaanada uu salka ku hayay ee maxkamada laga hadlayay baarlamaanka gudoonka iyo xildhibaanada qayb kamida ah ayaa waxay danceen go-aankii maxkamadu ay gaadhay inay ka daba tagaan shardi aan sharci ahayn taasaan ka dagaalanay waana ka hortaaga maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxa ay eh, maanta u fadhiisatay dacwad loo haysto rag lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka daacish oo gudaha soomaaliya ka dagaalama allah u naxariistee abwaan abuukar qalafowna muqdisho ayuu ku geeriyooday iyadoo abwaanada soomaaliyeedna ay ka tacsiiyeen garida ku timid abwaanka oo lagu yaqaan in uu fanka soomaaliyeed qayb weyn ku ahaa qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korro intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan ee sidoo kale qayb qaybkaha ah barnaamijkeena gabagabadana waxaad ku maqli doontaan bursiyama masaqiira jalinba dad ma eexba qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaan barnaamijkeenu ku guda jirnay aad maqli doontaan xubintii kalemaanna qayb ayay ka tahay salaad cabdullah cumar ayaa farsameynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo xog horeys cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo sixiryo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu eegnana xubnaha baarlamaanka puntland ayaa mar kale maanta fadhigoodii uu buuqhareeyey xilli fadhigan uu ahaa fadhi laga soo hormariyay wakhtigiisii oo deg deg ahaa xubnaha ka tirsan baarlamaanka puntlandna loogu yeeray inay soo xaadiraan maanta kaas oo looga hadlayay go-aankii soo baxay maxkamadda sare ee puntland oo laashay ku darsi ay sameysteen xildhibaanada puntland oo muddo laba iyo toban bilood ah ka koobnaa xilli ay doorashada madaxweynaha oo keliya inay dhacayso ay sheegeen xildhibaanada puntland qaar ka mid a ah xildhibaanada ayaa waxa ay ku kala aragti duwanaadeen go-aankaas ay ka qaadanayaan inta badan xildhibaanada oo ay ku diideen in go-aanka maxkamadda uu sidaas markaa ahaana ay ku sheegeen in uu wax sharci ah uusan ahayn go-aanka maxkamadda sare ee puntland mid ka mid a ah xildhibaanada maamulka puntland oo lagu magacaabo axmed cabdiraxmaan jaamac kuluc ayaan wax ka weydiiyey buuqa maanta hareeyey fadhigoodii iyo baarlamanka puntland muddooyinkii ugu dambeeyey qallaasaha siyaasadeed ee markaa ragaadiyey iyo weliba buuqa guud ee ka jira guud ahaan doorashada puntland inaad yarata eh, waa waa mahadsan tahay maxaan eh, eh, ku dhacday horta wakan ah, wuxuu markii hore ku jihaystay oo u ahaa in la aaday qof iyo cod eh, maxaan ku rahdaayey eh, dhowr iyo soddon degmo ayaa laga qabtay golayaasha deegaanka qof iyo cod eh, saddex degmo oon ayaa noo dhinnaa isla markaana waxaa baarlamaanku ansixiyey in dastuurka la bedelo oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaankuba shacabka ay soo doortaan arrintaana waa la isla qaatay hadii waqti celil noqday Eh, eh, dan niman eh, maaragtay boqolkii shan ka ah shacabka reer puntland ay maaragtay iyo qayb kamida ah istimada iyo qayb kamida ah siyaasiyiintu ay codsadeen in waktigu yar yahay oo sidii hore lagu noqdo dawladdu way la qaadatay in sidii hore lagu noqdo markii sidii hore lagu noqdayna baarlamaanka ayaa wuxuu sameeyey wixii hore oo la aadi lahaa oo xeerka doorashadana iyagaa shurtaagay Eh, hadii sidii hore lagu noqdana waxay dabceen inay turtaagaan annagoo mudanayaal baarlamaan ka tirsan oo weliba ka badan kuwa barnaamijkan wada na waxaana turtaagnay inay muddo kororsi sameeyaan waana ka diidnay eh, maantana waxay dabceen inay maxkamadii oo shalay go-aan gaadhay inay war kale eh, maarata kasoo saaraan taasna waa ka diidnay buuqalkaasu ka yimid alxamdulilah rabbilcaalamiin waan waan waan ka hor istaagnay wixii khaldana ay wateen waana lagu soo meeshii inahaasaa dhacay walaal idinku marka maxaad dood ahood haysataan ood ku doodaysaan dooda haysana waxa weyaan annaga aslan baa wadankan waxna waa sharciyad waxna waa curfi sharciyad ay wadankan in qofkii cid la aado duruufo jira ayaa waxay keeneen in curfigii lagu noqdo wax lagu soo celi jiray waana si ay codsanayeen dadka maaragtay bush maaragtay oo madaxdhaqameedada qayb kamida ah iyo iyo maaragtay saas oo kale marka si ba baanu marka la qaadanay annago oo runtii dhibaato ay nagu tahay sharciyada marka anagu sharci marka dhinac laga eego laakiin curfigii hore wax loogu soo xuli jiray oo aha lix iyo lixdan kel madax soo xulaan ayaan maaragtay la qaadanay sii baa rabnaa marka inay socoto waxba kama dhexayaan in curfigii la raaco iyo in qofkii cid la aado laakiin wax udhexeeya oo ah baarlamaanku waa sii fadhiyaya iyo sharciyada ku fadhiya ma haytaan xildhibaan baan baarlamaanka ka tirsan shan fadhiyay madaxinaadkeygu waa waa intaas ku egyahay dastuurkaa qoraya faqradiisa lixdan iyo labaad eh, eh, eh, maarata xarafkiisa maarata xarafkiisa saddexaad ayaa wuxuu qorayaa mutaxiraadka inuu shan sanno yahay koob iyo soddonka decembar anigu xil ma hayo xtaarana malayi marka sharciyadan kusi jooga ma haysto anigu amar nolosha maanbadaan ku joogay maka idinka iyo madaxtooyada inaad isku xiran tihiin ayaa la sheegay oo markii hore aada mudakororsi rabteen markii madaxtooyada laga diiday mudakorrorsine inaad go-aansateen in gabi ahaanba doorasho la aado maxaa ka jira arintaas manaadir anaga horta dee dawladdu marka laleeyahay waa golayaasha saddexdaa ah oo garsoorka iyo fulinta iyo baarlamaanka oo horta dee inaan wada shaqeyno dawladda waxa weeyaan waa dawladnimada ku jirtaa midda labaadna waxa weyan anagu markii horeba dawladda waxaan ka wada shaqeynayna xildhibaanada hadda barnaamijkan wada waxaan ka wada qof iyo cod buu ahaa hadii qof iyo cod la waayey qof iyo cod hadii la waayey waxaa dhacday inaanu maaragtay wixii marka dawladdu ay soo saartay si aan la qaadano oo hirgirigta keenay oo meel loo dhaasa la garan waaya ma garan hmm. laakiin intaysan dowladdu go-aankaas gaarin ka hor ayaa la gaaray oo xildhibaanada qaar iyo waxaa gaaray eh, ismada qaar oo xal u arkeen arrinkan in la samayn karo markii hore dowladdu maxay xal ula imaan weyday walaale eh, dowladda horta maandeedka wadanka iyada haysata eh, iyadaa la raba dadku dal waxaan inay ka saarto oo u gudbiso marxaladaas maarata saxda u gudbiso shaqadeediibay ahayd haddii maaragtay markii horena waxaa la soo saarayay wax hal dhinac maba ahayba adi saa og madaxweynayaashii hore oo cabdulla cali gaas iyo ra-isul hore cumar cabdi waxbay soo saareen xisbiyada mucaaradka waxbay soo saareen isme hore waxbay soo saareen ismedabs waxbay soo saareen wax leela iska sadaba saaraya marka wixii sharciyad ma aysan haysanin annaga marka sharciyada ku xabdimayna sharciyadan ku xisaabtameeda waxa weyan wadanka sharcigiis waxa weeyaan in dadkan shacabka codka loo celiyo maadaama arrintaas ay ahayd oo go-aankaa la qaatay meelaan ka aadna ma jirin waxaan ku dhiganina taas buu ahaa sharciyad bayna ahayd laakiin muddada dhiman ma lagu qaban karaa ay kula tahay dowladdu muddo kororsi ay halkaas ka aragtay sida lagu eedeynayo maxaa ka jira markaa eh, shan iyo labaatanka february ayaa horta doorashada qof iyo cod anaga aan u xadadna inay dhacdo oo beex ay soo saartay gudiga doorashadiiku shan iyo labaatankii eh, eh, eh, february iyo sideeda january maxaa udhaxeeya mudkarasiga horta ma taqaanin <laughs> waa bilo iyo sanawaad iyo baa mudukarasi laakiin sideeda january oo doorashada dhici jirtay iyo shan iyo labaatanka february waa laba doorasho saaran january february marka shan iyo labaatanka february miya miyaa mudukarasi a taa mudukarasi lama yidhahdo moogtahay waa dad fami waaye waa schedulekii ay soo saareen beek wuxuu ahaa jadwalkii ugu dhawaa ee wax lagu qaban karay saxna buu ahaa midda korortina kuma jirin marka madaxtooyada qudheeda khilaaf ayaa ka jira maxaa khilaafkan keenay madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii isku khilaafaan oo ay ku kala aragti duwanaadaan sida doorashada ay u dhacayso walaale kale aragti duwanaansho waa imanayaa hadda qurana ma aha cabdiwelig cali gaas iyo bukadhexyib iyo ninka la oran jiray xamay maxaan ku rahdaay madaxweynaasha ka horeba ka horreeyay buu ka dhex hadiiba ay maaragtay ay noqoto waa kala kalaarwanashu waa imanaya oo wax weyn ma aha laakiin muhiimadu waxa weeyaan wadanku doorasho ayuu aadayaa sideeda janawary gudidii khilaafaadka la soo saarayaa baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanku madaxweynaha waxay ka codsadeen gudidii khilaafaadka inuu soo saaro wuuna soo saaraya mar haddana anaga codsigaa gudbinay khilaafkuna waa iska imanaya oo dee dowlad wadashaqaynaya waa kala aragtidii wanaanaya laakiin olredy xukuumadda hadda jirta baarlamaanka hadda jira waktiga waa ka dhamaaday eh, eh, xukuumadda cusub oo timaada ama tad xogta hadday sii joogtoba waxa weya wadanku doorashu aaday ma garan waa gartay doorashada waktigii loogu talagalay in xildhibaanada lasoo doorto shan iyo toban maalin wax ka yara idin dhiman suurtagal ma tahay inay dhacdo doorashada waktigaasay ku dhacdo ha ha waa dhacaysa waadhaaysa siday ku dhici kartaa wax diyaarsan ma lahan khilaaf eh, doorashaa jiro oo mucaaradkii oo gaar ah xildhibaanadii oo kala jabsan madaxtooyadii qudheed oo khilaaf ka taagan yahay sidee suurtagal ku noqonaysaa xildhibaan walaale waxay ku noqonaysaa horta waxaan dee shaqa banaan la aadiye maaha oday baa warqad laga soo qortaa <laughs> waa horta inaad fahantaa fiican anigu hadda xildhibaan baan ahay markaan raba hadda inaan aado oo xildhibaanadeeda aan doonto dee odaygaygi iyo dhaqameedkaygi baan utegayaa waxaan leeya ii qoraya warqadii aad awal isoo qortay awal madax dhaqameed baan ku idi maalin iyo saacatoonna igu qaadan mayso hadii marka uu ogolaadana uu siinaya hadduu cid kale rabana cidda kale ciddaa kale ula rabo soo siinaya ninka maandheedka haystaa marka wax weyn maaho war hadda intaa nin loo tago laga soo qorto waktiga u baahan tahay maxay tahay laakiin khilaafaa ka sokeeya soo maaha in la isku fahmaa ka horeysa marka hore khilaaf iyuu ka dhex jira ilaa madax dhaqameedka maandheedka hadda la siiyey oo iskale oo lasla qaatin la aado soo maaha madax dhaqameedka marka la aadayona dee xildhibaan kusaga aadaye madaxweynena aadi maayo madaxweyne ku-xigeenna aadi maayo musharax kalena aadi maayo wax doorashada iyo khilaafka ragaadiyay sii badinayo xildhibaanada lagu tilmaami karaa maadaama ay hadda oo waqtigii dhammaaday madaxtooyadiina ay soo saartay go-aan ah in doorashada la qabto doorashadii lix iyo lixdankii la yaqiinay la aado iyagii qudhoodana khilaaf uu hadda bilowdo cusub oo hadda iyo xalin dhexdooda u baahan walaale khilaaf yaalla iyo mid xalin u baahan midna ma jiro waktigii waa naga dhammaaday madax dhaqameedka la aadayaa qofkii warqada ka sugalayana alxamdulilah imaansa kii maarata kursigiisa waayana habarnay kursiga qofka kursiga madaxda qorha aada jafwaaba intaaswaxaa dhacaya wey khilaaf hadda maarata hortaagana ma jirto madaxweynuhu isaga hadda awood u leh inuu maaratay eh, guddida khilaafaadka soo saaro isaga ka codsano ayaan xaq ugu leenaho inaan xildhibaanada maanta dhex maray maxay ahayeen hadday khilaaf uusan jirin waxaa dhex mari arrin kale maxkamadaa laga hadlayay baarlamaanka guddoonka iyo xildhibaanada qayb kamida ah ayaa waxay danceen go-aankii maxkamaddu ay gaadhay inay inay ka daba tagaan sharci aan sharci ahayn taasaan ka dagaalanay waana ka hortaagnay waa go-aanka maxkamadda waxa ay ka soo horjeeda maahinoo haddaa xildhibaano kaleeto go-aan ay gaareen oo ay aaminsan yihiin in lagu gaari karo doorashada walaale de idinku adigu waxaa ka hadlay saxdaarka keentay ilaa anaga guddoonku waana la hadlay waxay yiraahdeen wixii maxkamaday soo saartay ma sharcidaa mise waa sharci daro xildhibaanay ha ka doodn ka doodi mayno baan nidhi waa sharci dhig warkaas warya waana la dhigay warkaas in laakiin weli meeshi waa lagu kala tegay sida muuqato oo xal lagama gaarin oo baarlamanku go-aan sooma saarin oo maanta waa lagu kala cararay sidee ku suurtagala cararay baarlamanka go-aanba lagama rabo hadda go-aanka lagama rabo baarlamanku baarlamanku waktigaaga waa dhamaaday orda xildhibaan oo carar oo doono kursigaaga doono wey haddaan helina dee shacab ka mid ku noqo arintan maxay ku dambeyn kartaa hadda taagan doorashada suurtagal ma tahay waktigeeda inay ku dhacdo waa doorashada inaader waktigeeda bay ku dhacaysaa sideeda january doorashadii baa dhacaysa guddida khilaafaadka caawa ilaa habeen dambe soo baxaysaa xildhibaanadu way ka codsadeen madaxweynaha inay guddida khilaafaadka soo saaro wana ku dhawaaqi doonaa caawa saacadaha soo socda haddii allaydmo marka lagu dhaqaaqana shaqadii fitinkaa la samaynayaa la baarayaa xildhibaankan masaxsan yahay ma wataa maandheedkii saxda ahaa gudi waa gudida shaqadaasi qabanaysaa kooda iyo soddonka di baarlamaan cusub iyo xildhibaano cusub ayaa lagu dhawaaqi doonaa biidnillahi ugu dambayntii eh, madaxweynaha inaadan runta u sheegin aa laydinku haystaa maxaa ka jira taas oo aad u hoosaasiseen eh, doorashadana in waktigeeda lagu qaban karo eh, mar hore in laga soo shaqeeya ay mudneed ah- maadaama doorasho qof cod ah aan la isku raacsiisanin sida idinkaba aada ogeedeen horta horta adiga dad wax isku raaxaysa kuogey labada walaala wax ma isku raaci kara aragtay dimuqraadiyadu weeye qofki adu weeye waxaan ka shaqaynaynaaba waxay tahay in la kala aragtidi wanaado adiga baasha inaad fahantaa fiican maaba hmm. la kala aragti wanaanaya qofku codkii aragtidiisana xor buu yahay laakiin waxa weeyaan waxa laisku haystaa waxa weeyaan waxa aanu ka shaqaynaynaaba wax sharciba mise wax sharci darra anna wax sharciya oo sagaashan iyo sideedii dastuurka ay ku qoreen odayaashii dhaqameedka ee puntland asaasay oo intii la gaari waayey annagaa ka shaqaynay maanta in la gaaro waxaan kusoo gabagabeynayaa puntland doorashay aaday sideedda januarina madaxweyne cusub baa la dooranaya koob iyo soddonka xildhibaano cusub oo baarlamaanka baa iman doona xildhibaan axmed cabdiraxmaan jaamac oo ku magac dheer kulacayi u ahaa xildhibaanada baarlamaanka puntland ka mid ah sidoo kalena ah garab ka taageersan in dhammaan doorasho la aado oo xildhibaanada ay doontaan kuraastooda xukuumaddana doorashadooda ay dhacdo ama xilka madaxtinimona doorashadiisa ay dhacdo gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira buux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran waaagaag saaxiibayaal xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishana waa uu idinkaga imaanaya markana haddii aynu eegno allah allahu naxariistay abwaan abuukar qalaf waya ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana abwaanada kooxda waaberiga ka tacsiiyeen garida ku timid abwaanka oo miisaan ku dhex lahaa bahda fanka soomaaliyeed sidoo kalena in muddo ah ku dhex jiray fanka qaar ka mid a ah abwaanada kooxda waaberi ayaa ka tacsiiyey waxaana ay uga tacsiiyeen eheladii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday abwaanka ina lilahi wa inna ilayhi raajicuun adduunyadan qof joogayaa ma jiro qofa maalin buu ka tegayaa intii uu ku lahaa markii uu ka guto abuukar axmed maxamed abuukar khalafow ayaa maanta naga tegey waa laysdaba joogaa oo waa la wada tegayaa abuukar dadkii labiyo toddobaatankii shaqadan tiyaatirka loo qoray buu ka mid ahaa anigu macallimiintiisii baan ka mid ahaa berigii la foola la geeyey ee tababarka lagu siinayey markii farsoomaalida la qorayna macallin baan u ahaa oo xagga qoraalka ah nimaan aad u aqaan u ahaa nin wanaagsan buu ahaa wuxuu ahaa nin shaqadaa loo qoray xiddi ku ah ayuu ahaa isaga iyo in yar oo fara farakutirsi ah wuxuu ahaa nin hal abuur ah oo xagga shiribka iyo xagga suugaanta labadaba ku fiican buu ahaa xagga ciyaarahana xiddig buu ka ahaaba dadkii muxuu ahaa biladaha ka keenay caalamka ah dawladdii kacaanka ayuu ka mid ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in asaga ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo intii uu dhalay iyo intay sii dhaleenna iyo iyo muxuu ah xaaskiisiina ilaahay sabir iyo iimaan inuu ka siiyo waxaan leenahay adduunyada lama wada joogayo ilaahay ha u naxariisto abuukar khalafuu allah ha u naxariisto abwaankii uu dhalay oo muxuu ahaa qalafou eh, eh, daahir khalafowna sabir iyo iibaan iyo intii kaluu dhalayna sabir iyo iibaan allaha ka siiyo iyo annagoo dhanba iyo fanka bacda fanka ilaahay sabir iyo iibaan ha ka siiyo waxaan leenahay wax kaloon maanta u awoodno laba arko inaan u ducayno keli ah ayaan awoodnaa ilaahay jannadii firdowsahayda ka waraabiyo ilaahay jannadii firdowsahayda ka waraabiyo ilaahay dembigiisa ha dhaafo intaasaan leenahay ha loo duceeyo ha la saamaxo intaasaan leenahay ilaahay idankiis ilaahay idankiis innaa lilaahi wa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto walaalkeenna marxuumka marxuum abuukar maxamed axmed abuukar khalafow oo xalay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ku geeriyooday kitaabkiisa midigta allah ka siiyo khabrigiisa allah u nuuriyo janatulfirdowsa ilaahay ha ka waraabiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed abwaaniinta soomaaliyeed afmaalada soomaaliyeed meel walbay dunida guudkeeda ka joogaan dal iyo dibadba dhammaan caruurtiisa caruurtay sii dhaleen kharaawadiisa ehelkiisa xididkiisa eh, xigtadiisa saaxiibadiisa dhammaan inta taqaan oo ka seesay iyo inta aan ka seenin oo soomaaliya la yidhaahdo dhammaanteenna samir iyo imaan allah naga siiyo adduunyadan saan waaye lislama joogaayo maxaa yeelay adduunyada hiloobaa loo qabaa mana la heli doono aakhirana hilmaana loo qabaa mana la huri doono kullu nafsin daa'iqatulmowt wa innamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxzixa cani innaari udkhila aljanna faqad faaza wama alxayaatu adunyaa ilaa mataacu lguruur inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaah baan ka nimid xaggiisa xaggiisana waa u noqonaynaa waana ballan in naf kasta oo noole ay mowdka dhadhamin doonto waxaan leennahay ilaahay ha u naxariisto abuukar maxamed khalafow jannatulfardowsa allaha ku casuumo martii la jecel yahay allaha ka dhigo dadkii ay shaqo wadaagga ahaayeen iyo kuway sheeko wadaagga ahaayeen kuway dhalasho wadaagga ahaayeen iyo kuway dhiig wadaagga ahaayeenba samir buuxa ilaahay ha ka siiyo si khaasa kuwii uu dhalay oo abwaan daahir khalafow oo kow ka yahana ilaahay samir iyo iimaan buuxaa ka siiyo abwaanada soomaaliyeed sida muxuu ahaa cabdidhuuxoo waaye arag ay wakhti soo wada qaateen ah uu sheegayba waa nin hadda suugaantiisa iyo muxuu ahaayey shiribkiisa iyo dhaqankiisa iyo cayaarihiisa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa meel san inuu geeyaan rabbi uga baryaynaa waxaan leenahay marka samir iyo iimaan buuxa allah ka siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed khaas ahaan hobollada waaberi oo ahayd kooxdii ay shaqa wadaagga weligood ahaayeen meel kastoo ay joogaan kooxda waaberi layidhaha waa uga tacsiinaynaynaa qaraabadiisana sidaasoo kale aad iyo aadaan u mahadsantihiin abwaanada kooxda waaberi ayay ahayn oo ka tacsiinayay geeridii ku timid allaha u naxariistay abwaan abuukar qalfu oo ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka lagu sixiyo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan intimaha habeen qof xilaa gartee inkidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan dadku kala go'iyo gabarag isku dila waxba kama geline guur bay rabta waanay heligayaan geesiyow murtidu garashayga soomalaay murtidu garash waa hagaag xog horeysi ayaa degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanaya markana haddii aynu eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxa ay dhageysatay kiis loo hisay laba nin oo lagu soo eeday inay ka tirsanaayeen kooxda daacish ee gudaha soomaaliya ka dagaalanta labada nin ayaa waxaa laga soo qabtay degmada dharkiinle ee magaalada muqdisho waxaana lagu kala magacaabaa cabdiqani aadan cali iyo axmed cali diiriye iyagoo doonaya inay masaajid iskula wareejiyaan hub gaar ahaan hubka loo yaqaano bambada ah ayaana lasoo qabtay cabdiqani ciidamada ammaanka ayaana gacanta kusoo dhigay kadib baris dheerna waxa ay ku dabagaleen axmed cali diiriye iyagoo isagana soo qabtay ugu dambeyntiina maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida lasoo taagay raggaas waxaana ay xeer ilaalintu u soo jeedisay eedda raggan inay ka tirsanaayeen daacish oo gudaha soomaaliya ka dagaalanta fala amni ay magaalada muqdisho ka geysanayeen waxaana ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ah ay sheegtay inay go-aan ka soo saari doonto kiiska dacwadda loo haysto labada nin oo lagu eeday inay ka tirsanaayeen daacishta soomaaliya lagu sixiyo godobgodob dhashiyo halawada guracansaxiibayaal xog waraysi aad degeysanaysaan qaybihii ugu dambeeya barnaamijkeena isla sii gaarayna markana waxaad kusoo dhawaataan xubayntii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaane waxaa la yidhi ceeb ma ahan inaad xigaal noqotaan madaxda dalka ama qaraabo laakiin waxaa ceeb ah inaad ku noolaatid shilinkii dalka adigoo uu soo maraya qaraabanimada madaxda aadna dhuuqdid hantidii shacabka iyaguna ay baahan yihiin ceeb ma ahan inaad dawladda ku diidid go'aan ama aadan ku raacin laakiin waxaa ceeb ah inaad noqotid mucaarad qaawan oo wax walba ku diidan dawladda mucaaridnimadiisuna aysan waxba dhisin ceeb ma ahan inaad dawladda ku taageertid go'aankeeda balse waxaa ceeb ah inaad ku timaadid qofkii dawladda go'aan ku mucaarada inuu yahay qarandumis ceeb ma ahan inaad ku noolaatid dal burbursan fakhri ah ama dunsan laakiin waxaa ceeb ah inaad u qaadatid faqiirnimadu inay tahay hannaan nolosha la socon karo horumar la'aantuna tahay qadar aan laga hor imaan karin ceeb ma ahan inaad noqotid hantiile xoolo badan balse waxaa ceeb ah in xoolaha kuwaasi noqdaan kuwaad ka hadday shacabka ama hantida masaakiinta ceeb ma ahan inaad noqotid xaasla'aan laakiin waxaa ceeb ah inaad ku noolaato khiyaano iyo akhlaaq kabax iyo anshax yari ceeb ma aha inaad waddanka dhexdiisa shaqola'aan ku noqotid laakiin waxaa ceeb ah inaad ku raalli noqotid aadna qorshe yeelan kadibna aad u sababaysid xaaladda dalka ceeb ma ahan in lagu dhalo adigoo jaahil ah ama aad ku weynaatid aqoon la'aan la'aan laakiin waxaa ceeb ah inaad ku raalli noqotid inaad ku sii jirtid nolosha jahliga aadna sii dhex fadidid mugdiga aqoon la'aanta ceeb ma ahan in qofku ka quusto dalkiisa laakiin waxaa ceeb ah inuu ka quusto ilaahay ka rajo beelo naxariistiisa waayana dadaalka nafta ceeb ma ahan inaad geshid gef ama qalad laakiin waxaa ceeb ah inaad ku sii indha adkaato qaladkaagii ama aadan qiran oo aadan ka cudur daaran ceeb ma ahan inaad ku baahat dhimatid dalkaaga laakiin waxaa ceebba inaad gaajo ugu dhimatid dalkaaga halkaa ciyaalka madaxdu halis ugu jiraan inay la dhintaan dhereg ceeb ma ahan inaad qabatid shaqooyin hooseeya si aad ugu ilaalisid sharafkaaga aadna uga maarantid dawarsiga dadka laakiin waxaa ceeb ah inaad ceebaysid qofka shaqaysanaya ama inaad liidid shaqooyinka dadka qaar adiguna aad ku tiirsan tahay biilka dad kale ceeb ma ahan inaad yeelatid fikir khilaafsan aadna difaacad bawaayihiisa ileen meelkuwaabu waynu kala fogaane miyaan ku warramay weli aryaa dalabow adna waxaad ka tagtay waab adiga dareedsho war adin abdulo weliba ku tabtay maye maye maye noo wad sheekada warwar mahaysiin maamulkii kumeelgaarka e c c waxay maanta qaateen manhajka waxbarashada ee dawladda federaalka waayna u dabaaldegayaan saad ogtihiin buntland way tay hore u diiday manhajka dowladda warda buntland waa hooyada federaalku waa iskaga wareeraysaa niine ayada xalanayse kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warkalamaanay war ma haysaane sanatarada aqalka sare waxay go'aamiyeen xildhibaan kasta in laga jaro mushaarkiisa shan boqoloo dollar lacagtaasoo ay sheegeen in loogu tabarruxi doono dadka ay saameeyeen fatahadaha iyo abaaruhu uma ogolaha shacabkuna bay ku daydaaniin warwar ma haysaane ku-xigeenka xoghayaha guud ee urur goboleedka igad cabdi waare hore oo hadlay wuxuu yidhi soomaaliya inay ka mid noqoto hoggaanka igad muhiimay u tahay hadda ka horna wadamada geesku soomaaliya waxay iska go'aami jireen iyadoon wax talaa laga gelin haddase go'aan aannan wax ka gaarin ciduna ma gaari doonto wuxuuna kaluu intaa sii raaciyey soomaaliya xilkan muhiimkaa ah inay hesho waxaa ka shaqeeyo wakhti badan ku bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud warbow aniguna waana waxaan kula dardaarmahayaa haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo lama huraane hagarlii wax qabo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo war kalamaanay arrimaha gudaha keliyahaad mashquul ku tihiin dowladda soomaaliya waxay sheegtay xadka u dhexeeya boolan iyo baylaruus muwaadiniinta soomaaliyeed ku godoonsan inay soo badbaadinayso waradhahae qoobishii galbeed baryahan waa isqarxinayaae golaha ammaanka ee qaramada midoobay eh. qaraar uu soo hor dhigay xogeeyaha guud oo sagaashan iyo qodob leera ah u isticmaal maalay hadda ma xishooda waad ogtihiin maraykanku markuu codkiisa cod labeeyo waayey ayuu fito baawar u adeegsado ku kala diray war kalemaanay war ma haytana deegaan hooskooya u magaalada waajid ee ah, gobolka bokool waliba ka dagaalamay ciidamada dawladdiion ee al-shabaab shabaab badanna meelu walka leeya leeri haddantaba fidheha wejigii saddaxda bilowday hilfaan nisgaadohaye warmadayow nimanka si fiican miyaa loo fiiriyey waan walla weynay makeligiin baa shabaabka iska xoraynaya aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi ow qarannimo iyo qaabil eh. iskuma qaabsamaan qaaba eh. qarannimo iyo qaabil eh. iskuma qaabsamaan qaaba warbow waa saasoo shabaab haddaan loo miroobin dalka lagama xorayn kare shabaabka xumaanta xasaradiya laynta dalkeenna ku xeedhay inaan ka xurayno dad baa ka xanaaqsane xadhag lama sitaha xaggooda jirow xukunkaad geli layd xildhibaan ku saxiixiye naftaada xisaabi joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay arimahaas iyo xubintaasi kale maana u dambeeyeen barnaamijkeena xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho barnaamijka waxaa farsameynaytu hawada ku jiray salaad cabdulla cumar intaan barnaamijka mid lacana ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo saqiira jalinba sabursiya ma exba siyaasadii ma beenba masidayo khiyaama ma saqiira jalinba sadbursiya ma exba

adiguna sidaadaba gaajada la seexaa adiguna sidaadaba gaajada la seexaa kaago sagaal qaday masibraar ka dhaansa macansidhigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa yeelba masinaan kadib

siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay dhamaya sida maahan siyaasadii sida maahan si kaloo ka duwan weyne maya maya sida maahan siyaasadii sida maahan si kaloo ka duwan weyne

nabadoo la suga weye inaan iya garsooro weye saboolnimo la diri weye dhaqaalaa sarkoo weye qorsha saxa sameye weye saraaciya wax soo saarka sugu caaludan weye weye saxasamee weeye sharaciga wax soo saarka sugucamdo weeye weeye sun qabiilka duruuba weeye safixumaka noqow weeye soomaalida mide weeye samafalaya samafaleyo weye weye sumqabiilka duru weye safixoo ka noqo weye soomaalida mide weye samafaleyo weye samafaleyo weye weye harcigana ku socoseedalya weye aqoon sare ugaal weye samiriyo dulqaad qaad weye sharcigana ku soco weye aqoon sare u qaad siyaasadi sidaa weeye siyaasadi sidaa weeye siyaasadi sidaa weeye siyaasadi sidaa weeye